بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii jawaahirka waxaa noogu soo dembaysay baabkii cilmiga looga hadlayay wixii markaa ku yimid ninkii acaraabiga ahaa ee inta masaajidka geelka la soo galay fadhiisiyee dabray su'aalahana nebiga weydiinayay sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembaysay inuu yidhi ilaaha rabbiga iyo dadkii kaa horreeyey rabbigood baan kugu dhaariyey ilaahay miyaa dadkoo dhan kuu soo diray rasuulkuna uu yidhi allaahumma nacam qaala haddana wuxuu yidhi anshuduka billaahi ilaahay ayaan kugu dhaariyey allaahu amaraka ma ilaahay ayaa ku amray an nusalliya inaan tukano alsalawaati alkhamsa salaadaha shanta ah fi alyowmi walleyl fi alyowmi iyo wallaylati habeen iyo maalinba afar iyo labaatankii saacadba inaan shan salaadood tukano ma ilaahayaa ku amray qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma nacam ilaahayow haa haa ilaahay ayaa i amray qaala wuxuu yidhi ninkii haddana anshuduka billaahi ilaahay ayaan kugu dhaariyeyee allaahu amaraka na ilaahayaa ku amray an nasuuma inaan soonno an nasuuma inaan soonno haada shahra bishaan ee tan ahee ramadaan min asannati sannadii inaan ka soonno qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma nacam haa qaala ninkii wuxuu yidhi anshuduka billaahi ilaahay baan kugu dhaarinayaa ya allaahu amaraka ma ilaahay yaa ku amray an ta'khuda inaad ka qaaddo haadihi asadaqata sadaqadan ee tan ah waa sakadee min akhniya inaa taajiradeenna inaad ka qaaddo oo fataqsimahaa aad ku qaybiso calaa fuqaraa'inaa faqiirintayna inaad taajiriinteenna zaka ka qaaddo oo aad faqiiriinteenna siiso ma ilaahayaa ku amray allan kugu dhaariyey faqaala alnebiyu allaahumma nacam haa buu dhahay nebiga faqaala arajul ninkii wuxuu yidhi aamantu waan rumeeyey bimaa ji'ta bihi wixii aad la timid wixii aad la timid oo waxyi ah ayaan rumeeyey wa ana aniguna rasuulun rasuul baan ahay ergaan ahay macnaha mid la diray ayaan ahay oo min waraa'ii gadaashay xaggeed oo min qowmii qoomkayga u diran ayaan ahay macnaha erge adi kaa socda oo qoomkayga aan u tago oo aan u sheego xaqa iyo sida wanaagu yahay wa ana aniguna dimaan ibnu thaclabah ayaan markaa ahay buu yidhi wuu isku sheegayaa anigana odayga ayaan ahay dimaan ibnu thaclabata akhuu bani sacad bin bakrin baan ahay tolkaasaan ka mid ahoo ragga bani sacad ayaan walaalkood ahay xaaladaasuu rasuulku u tilmaamay sala allahu calayhi wasalam can cabdullaahi bni cabbaasin akhbarahu wuxuu u sheegay anna rasuul allah can cabdullaahi bni cabbaas ayaa akhbarahu u khabray oo u sheegay anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam bacafa inuu diray bikitaabihi kitaabkiisii warqaddiisa rajulan nin ayuu la diray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa amaraha wuxuu amray rasuulka ninkuu warqadda u dhiibahayay an yadfacahu inuu u geeyo uu u dhiibo warqadda ilaa cadiimi albaxrayni baxrayn cadiimkooda boqorka cadiim ee baxrayn inuu u geeyo fa dafacahu cadiim cadiimna uu u dhiibo fadafacahu cadiimu fadafacahu cadiimu lbaxrayn baxrayn cadiimkoodiina wuxuu u dhiibay ama inuu u sii dhiibo ilaa kisra kisra kisra waa taqaanaan oo waa boqorkii kisra waa boqorkii waa boqorkii furs waayo boqorrada furs soo mara oo dhan baa kisra la ohan jiray sida qaysar kuwa ruumiyiinta loo yidhaahdo asagana ninkaasuu markaa u sii dhiibay falammaa goortii qara'ahu kisra uu aqhriyo warqaddii nebiga masaqahu wuu googooyey warqaddii rasuulka ayuu jeexjeexay fa xasibtu waxaan u malaynayaa an ibna almusayibin ibnaalmusayib qaala inuu yidhi fadacaa waa uu habaaray calayhim korkooda reer furus rasuulullaahi baa habaaray an yumasaquu in la googooyo ayagana kulla mumasaqin googoyn dhammaanteed waata mulkigoodii la shateeyoo la kala googooyey oo la kala furfuray saasuu markaa ahaa an yumasaquu in la googooyo kulla mumasaqin googoyn dhammaanteed ayuu rasuulku ku habaaray sala allahu calayhi wasalam baabu alcilmu cilmiga qabla alqowli waalcamali waa intaan la hadlin lana camal qabanin ayaa loo baahan yahay ayuu baab u yahay qaala alimaamu albukhaariy imaamu albukhaari radia allahu canhu wuxuu yidhi liqowli illahi tacaala asagoo fasiraya qowlka ilaaha sarreeya sarreeyo faclan ogow rasuulkii allow annahu laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabuda inuusan jirin asagoo aayaddaa fasiraya fabada'a bilcilmi cilmi ayuu ka bilaabay nebiga cilmi ayuu ka bilaabay wa anna alculamaa'a culimaduna hum ayagu warafatu alanbiyaa'i nebiyada kuwii dhaxlay waaye macnaha nebiyada waxaa dhaxlay culimmadaa loola jeedaa wa anna alculamaa'a culimmadu hum ayagu warafatu alambiyaa waa nebiyada kubii dhalaywaa kubii dhaxlay ee culimmada warafu waxay ka dhaxleen alcilma cilmi bay ka dhaxleen nebiyada dirham iyo diinaar lagama dhaxlo qofkii nebi dhaxlaa cilmi buu ka dhaxlay man akhadahu qofkii cilmiga qaata akhadahu wuxuu qaatay bixadin dheef waafirin oo markaa weyn dheef waafir ah oo weyn ayuu markaa qaatay waa qof kastoo cilmiga wax ka qaata waman salaka qofkii qaada tariiqan wado yatlubu bihi uu ku dalbahaya uu ku raadinaya cilman cilmi ku raadinaya qofkii dalba oo raadiya sahala allaahu ilaahay wuxuu u sahlaa lahu qofkaa طariiqan wado oo ila aljannati jannada gaarsiisa wa qaala jalla dikruhu wa qaala wuxuu yidhi jalla weynaaye dikruhu sharaftiisii magaciisa waa allaahe innamaa yakhsha allaaha ilaahay waxaa uun ka cabsada min cibaadihi addoommadiisa xaggooda alculamaa'u culimmadaa ka cabsata ilaahay culimmadaa ka cabsata waayo qofka caalimka ah ayaa garanaya oo yaqaana sida ilaahay looga baqo subxaana wa tacaala ka kale muxuu ka baqaa maba yaqaani ka kale suu uga baqaa maba garanaaye wa qaala wuxuu yidhi ilaahay wamaa yacqiluhaa kuma caqli qaata aayaadka alleh ila alcaalimuuna caalimiinta cilmiga leh maahane wa qaala tacaala wa qaaluu waxay yidhaahdeen low kunnaa haddaannu ahaan lahayn nasmacu kuwa maqla aw nacqilu ama ku caqli qaata aayaadka alle waa gaaladii waa marka saciiro la geliyey kadib bay dhaheen haddaan dhegaysan lahayn oo aan maqli lahayn kuna caqli qaadan lahayn maa kunnaa ma aanan ahaaneen maanta fii asxaabi asaciiri saciira asxaabteeda wa qaala ilaahay wuxuu yidhi hal yastawi ma siman yihiin ma isku jin iyo ma isku eg yihiin oo ma jinjinba alladiina yaclamuuna kuwa wax garanaya war dadka cilmiga leh iyo waladiina laa yaclamuuna kuwa aan waxba garanaynin ku cilmi yaqaanii ku aan cilmi aqoon ma isku midba wa qaala alnebiyu <clears throat> nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu qofkuu ilaahay la doono bihi qofkaasi khayran khayr yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa fi ddiin diinka ayuu fahamsiinayaa wa innama alcilmu biatacallumi cilmiguna waa barasho qofka marka ugu horaysa waa inuu faham helaa waa in ilaahay faham qalbiga u geliyaa diinka la fahamsiiyo laakiin cilmigan waa dadaal barashada cilmiga waa tacallum wa qaala abuu darrin abuu dar wuxuu yidhi low wadactum haddaad dhigtaan ama aad saartaan haddaad iga saartaan assamsaamata aaladda waxgoysa waa seefta midda waxgoysa haddii aad iga saartaan calaa haadihi tani korkeeda wa ashaara wuxuu ishaaray ilaa qafaahu qadaadkiisa jeegada meesha qofka marka la qorboynayo looga dhufta seefta ayuu saa u ishaaray aaladda waxdishee waxgoysa haddaad meeshaa saartaan buu yidhi ilaa qafaa uma ka bacdi abiidir ayaa dhahaya uma intaa kadibna danantu aan u maleeyo annii anigu unfidi inaan fulin karoon ka gaarsiin kara kelimatan kelimad samictuhaa aan ka maqlay min alnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam macnaha waa dhisaartay inuu seefti waa laygu goynayaa anigana kelimad intaysan qoortu go'in yaan malaynayaa inaan ka gaarsiin kelimad ayaan malaynayaa inaan ka gaarsiin karo oo nebigu yidhi sal allah calayhi wasalam oo rasuulku markaa yidhi qabla an tujiizuu intaydan igu goynin calaya korkayga la anfadtuhaa waan fulin lahaa kelimadaa waa dhihi lahaa waana ka gaarsiin lahaa buu yidhi abidar wa qaala ibni cabbaasin radia allaahu canhuma ilaahay ha ka raadi noqdee wuxuu yidhi asii aabbihii kuunuu rabbaaniyiina noqda rabbaaniyiin maxaa laga wadaa buu yidhi xulamaa'a kuwa dulqaad badan fuqahaa'a fuqaha ah oo diinka fahamsan noqdaa laga wadaa kuunuu rabbaaniyiina kuwa barbaariyaal ahoo diinta rabbi loo nisbeeyey inay kor u qaadaan xulamo noqda culimo noqda fuqa noqda wa yuqaalu waxaa layidhaahdaa alrabbaaniyu alladii yurabbi annaasa midka dadka ku barbaariyo bisiqaari alcilmi cilmiga kiisa yar qabla kibaarihi weynaantiisa ka hor yaraan buu ku barbaarinayaa weynaan ka hor baabu yatacahadu asxaabi waa u maalindayi jiray rasuulka asxaabtiisa bilmawcidati wacdiga iyo waalcilmi cilmi baritaanka yatacahad buu u samayn jirayoo maalin maalin buu u qaban jiray ballan ah kay laa yan yakfiruu saysan u yaacin waayo mar allaala marka lagu daaliyo cilmiga iyo wacdiga lagugu daaliyo waad iska baxaysaa muxaadara dheer oo maantoo dhan iska socota qol hal bay u siibtaan dadka maarkino oo iska baxaan wax yar oo macaan ayaa qofka loo jeediyaa waa kow midda labaadna lagama badiyo maalin walba looma soo taagnaado xilli xilli iyo usbuuciiba mar iyo bishiiba laba jeer iyo waxbaa wanaagsan in loo qabto can cabdullah bni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana anebiy nebigu wuxuu ahaa yatakhawalunaa mid noo maalindaya mid noo takhawuliyeeya buu ahaa bilmawcidati wacdiga iiwaanada fil ayaami maalmaha dhexdooda karaahata asagoo nacaya assaamati calaynaa korkeena asagoo noog noogu nacay inaan daalno xadiidku wuxuu ku yimid ibni mascuud aad buu u muxaadaro macaana dadkuna aad bay u jeclaayeen wacdigiisa maalin kasta oo khamiis ahuu dadka u muxaadarayn jiray markaasay dheen yaa abaa cabdiraxmaan waxaan jeclaysanay inaad maalin kastana waaniso maya buu yidhi waan idiin maalindayayaa sida uu nebigu u ahaan jiray mid noogu maalindaya wacdiga asagoo diidahaya inuu dusheenna nuujiyo baabu wuxuu baab u yahay aliqhtibaatu majeersi fi lcilmi iyo walxikma cilmiga iyo xikmadda in la majeersado iqtibaad in qofka lagu sameeyo iqtibaadka inta badan waxaa dhici kartin markaa loola jeeda jamasho waxa la yidhaahdo qaala cumar ibn khadaab wuxuu yidhi radia allaahu canhu tafaqahuu warhoy wax barta oo wax fahma qabla an tusawaduu intaadan madaxoobin ka hor qofku hadduu qof sharaf leh bulshada dhexdeeda ku noqdo inuu dugsi fadhiisto inuu cashar qaato waxaa iskala weynaanayaa kan u weyn oo u fiican baa wuxuu leeyahay macallin ii keena guriga iigu keena asi anii ciyaalkayga waxna bara wuxuuba iskala weynaanayaa wuxuu <coughs> xoogaa ku noqonaysaa dhib iyo bal intuu soo baxo dugsi yimaado ama madraso yimaado u dhex fadhiisto war intaadan dad sharaf leh oo madax ah oo xoolo yeeshay intaadan noqon ka hor war waxbartuu aadaad ugu dadaala cilmiga baabu fadli man eh, calima wa callama qofka barta dadkana bara fadliga uu leeyahay ayuu u baab yahay can abi muusa can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nebiga mahalu maa shay tusaalihii bacafanii allaahu ilaahay uu ila soo diray bihi shayga oo min alhudaa waalcilmi hanuunka iyo cilmiga ah ka mahali alkayfi waa sidii roob oo kale sidiisaba kayfka waxaa la yidhaahdaa roobka gargaarka ah roobku waa labo midna wuxuu yimaadaa markii dhulku abaaroobo bakaartii dugneed la cuno wax meesha soo haray uusan jirin ay soo dhowdahay dadka qaarkood inuu qaarka kala cuno roobkii noocaa ku yimaada dayf baa la yidhaahdaa waa gargaar amaa madarka caadiga ah waa roob ka yimaada mar allaala markay dadku waxna iska haystaan abaar abaarna ay markaas soo socoto marka cilmiga kayf baa lagu magacaabay ayadoo la baaba'ay la burburay shirki lagu jiro rabbi khayrkii la caabudayo nimcadiisa lagu dhex dabaalanayo khayrkii lagu shuqrinayo yuu cilmigii soo degay waa roob kayf ah marka alkafiiri ee fara badan asaaba wuxuu asiibay uu ku da'ay roobka ardan dhul fa kaana minhaa waxaa ka mid ah dhulkaa naqiya mid nadiif ahoo saafi ah naqiyatu qabilat ilmaa biyaha aqbasha biyibay aqbalaysaa fainbatat ay qalisay markaa alkal waxay qalisay doog iyo wal cushaba alkahiira coos fara badan roobkii dhul carasan ahoo caramadow ahoo soo bixitaankii waxyaabaha ku fiican ayuu mtaqaanaa ku soo da'ay ayuu ku soo da'ay sidaa darteed baa waxaa la tilmaamayaa inuu coos iyo daad iyo nabaad wixii xoolo iyo dadba ay u baahnaayeen ayuu markaas soo bixiyey wa kaanat minhaa dhulkii waxaa ka mid ahaaday ajaadibu dhul adag waa dhul adag amsakat ilmaa'a biyaha qabanaya biyii buu qabtay fa nafaca allaahu ilaahay baa ku anfacay biha biyihii annaasa dadkii fa sharibuu way cabeen wasaqow way ka waraabsadeen wa wasaracuu wayna ka beerteen dhulkii qaybta labaadna waa kaasaa wax ma soo bixinin laakiin biyii buu qabtay waa dhul ajaadib ahoo adag warar iyo biyo meesha galeen dadkii baa cabay xoli bay waraabsadeen beerihiina way ku waraabsadeen wa asaaba minhaa wuxuu ka asiibay roobkii dhulka taa'ifatun koox ukhraa ee saddexaad ama kale innamaa hiya qiicaamun waa dhul cusbooley ah waa dhul qiicaan ah dhulka sibsibka ahoo sida laamiga oo kale ah waaye laa tumsiku maa'a biyana ma qabanayo walaa tunbitu mana dhalinahayo kallaa coos koos iyo kal iyo daaq uu bixinayana ma jiro wuu ku da'ayaa wuu ka taraaraxayaa wuu ka da'ayaa wuu ka qubmayaa saddexdaabaa loo qaybiyey dadkana waa saddexdaa qaybood fadalika ka mahalu man waa man tusaalihi faquha la fahamsiiyey oo fahmay fii diin illaahi ilaahay diinkiisa ilaahay diinkiisa wa nafacahu ilaahayna dadkii ku anfacay maa bacafanii allaahu bihi wixii ilaahay ila soo diray oo facalima bartay wa callama dadkiina baray waa dhulkii ugu horeeyee intii biyaha qabsaday uu abay uu dhargay kadibna doog iyo daaq iyo coos iyo wax la cuno markaas soo saaray waa qaybta koobaad qaybta labaad waa maalu man man tusaalihii waayo lam yarfac aan kor ugu soo qaadin bidaalika arrintaa ra'san madax madaxiisaba kor uguma soo qaadinka oo mar allaala markii diinkii aayaadkii alle iyo cilmigii uu dhegaystay ama ma dhagaystana maba ku camalfalinba waa dhulka sabikhada ahiyo waxyaabaha markaa la midka ah ka kalena walam yaqbal ma uusan aqbalin oo uu iska diiday hudallaahi ilaahay hanuunkiisa alladii kaasoo ursiltu bihi layla soo diray waa dhulkii ugu dembeeyeye inta roobku uu ku da'ay kadibna isbooleedii sabaqa ahaa ama sibsibkii marmarka kadibna roobkiiyo biyihii ka taraaraxay waxnana aan soo bixin asagana aan markaa cabin baabu rafci alcilm cilmiga korqaadkiisa ayuu baab u yahay iyo wa duhuuri iljahli jahliga muuqashadiisa cilmigan waa la weyn doonaa waana la rafici doonaa asagoo dhan maalin maalmaha ka mid ah intaan la raficin inaan barano ku dhaqannana waa lagama maarmaan can anas ibni malik radia allaahu canhu qaal anas wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalama inna min ashraati asaacati saacadda qiyaama calaamaadkeeda waxaa ka mid ah an yurfaca alcilmu cilmiga in la kor yeelo cilmiga in la rafaco waxay ka mid tahay ama wuxuu ka mid yahay calaamaadka aakhiru zamanka wayahbuta aljahlu jahligana uu sugnaado jahligiina inuu markaa sugnaado jahligiina uu noqdo mid sugan oo adduunka jooga wayushraba in la cabo alkhamru khamrada in la cabana waa calaamaadka saacadda wayadhara azinaa zinaduna ay daahirto sinnadu inay faafto oo ay meel kasta gaarto wa takfura inay bataan annisaa'u haweenka ama dumarka wayaqilu alrijaal oo wayaqilla ay yaraadaan alrijaalu raggiina wayaqilla alrijaalu ragguna ay yaraadaan dagaalaadkii baa badanaya qabiilqabiil baa laysku layn doonaa raggii gaashaanqaadka la tirtiri doonaa in badan oo ka mid ah markaasaa qabaa'ilada waxaa ku soo harahaya gabdho keliya ama haween xataa yakuuna ilaa uu u ahaada likhamsiina imra'atun kontonkii naagood uu u noqdo alqayimu mid u taagan alwaaxidu hal nin kontonkii naag waxaa madax ka ah waa hal nin guryaha qaarkood fiiri maanta waxaa ku nool sagaal gabdhood iyo saddexwiil waxaa ku nool kob toban gabdhood iyo hal wiil waxyaabaha calaamaadka akhiru zamanka gobol ka mid ah qaar gacanta markaa lagu hayaa qaaraa gacanta markaa lagu hayaa xataa yakuuna likhamsiina imra'a alqayimu alwaaxidu uu hogaamiye u noqdo qayimka iyo midka ay magangelahayaan uu noqdo hal nin keliya baabu man acaada qofkii ku soo celceliya alxadiida xadiidka alaaan saddex jeer baabkeedii ayuu baab u yahay can anas ibni maalikin radia allahu canhu can alnabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa idaa takallama markuu hadlaayo bikelimatin kelimad uu ku hadlaayo acaadaha mid ku soo celceliya alaaan saddex jeer xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo xaggiisa waidaa idaa ataa markuu u yimaado ama uu soo maro calaa qowmin qoom oo fasallama calayhim uu salaamayana fasallama calayhim wuxuu salaami jiray alaaan saddex jeer markuu qoom u yimaado uu rabo inuu salaamo saddex jeer buu salaamayay waxaa layidhaahdaa xilligan waa xilliga hal aysan anfacaynin laakiin in lagu soo celceliyo maahane dadku hadday badan yihiin oo hal mar assalaamu calaykum aynan wada qaadi karin geeska markuu ka soo galana assalaamu calaykum dhexda markuu yimaadana assalaamu calaykum gees kale markuu tagana assalaamu calaykum waa macquul insaa loola jeedo ama suu dadka u maqalsiiya saddex saddex jeer buu salaanta ku soo celinaayey mar allaalla markuu la hadlaayana saddex buu ugu soo celinaayey wa hadday baahi jirto baabu man ajaaba qofkii ka jawaaba baabkeedii alfutyaa ee su'aalaha su'aalaha ka jawaabitaankooda qofkii inta fidyo kaa dalba jawaab dalab haddana aad u jawaabto can asmaa binti abi bakar radia allaahu canha qaalad waxay tidhi ataytu caaisha caaisha ayaan u imid radia allaahu canha wahiya caaisha tusallii tukanaysa weli waa salaaddii kusuufka salaad qorax madoobaad ah maalin baa intay qoraxdii madoobaatay asmana aysan ka warhaynin ayay soo gashay dadkii oo salaadii kusuufka u taagan caaishana ay markaa tukanayso salaad bay ay u taagan tahay caaisha way la hadashay marka qof salaad ku jira waa lala hadli karaa hadday dan keento asagana wuu jawaabi karaa hadduusan afka ka hadlaynin jawaabtuna ay ku filan tahay inuu ishaaro bixiyo furihii aaway baa tidhi fartuu kugu taagay meel saasuu markaa ku yidhi salaaddiisuu iska wadanaya dhib kuma sugnaa laakiin mar walba waa haddii daruuro adag ay markaa jirto qofka in layska sugaa wanaagsanoo ilaahay qaabilsan subxaana wa tacaala faqultu waxaan idhi tidhi oon caaisha ku idhi maa sha'nu annaas dadka xaalkoodu maxay yihiin waa maxay dadkan salaadda u taagan maxay samaysay ay caaisha fa ashaarat biyadiha gacanteeda ayaa waxay iigu ishaartay ku taagtay ila asamaa'i cirka maxay tusaysaa qoraxdii baa madoobaatay waaye fa ida annaasu dadkiina waaba qiyaamun ayagoo taagan markaan saa u fiirfiiriyey dadkiiaba salaad u taagan taaganoo tukanaya faqaalad waxay tidhi asma subxaana allah ilaahay baa nasahan ama faqaalad waxay tidhi subxaana allah fa qultu waxaan idhi bay tidhi haddana asma mar labaad bay su'aal ku celinaysaa caaisha aayad aayad miyaa aayad miyaa macnaha calaamad miyaa midaan fa ashaarat bira'sihaa madaxeeday ii ishaartay caaisha ay nacam haa way ka jawaabtay macnaha waxay ku jawaabtay ishaaro fa ashaarat bira'sihaa ay nacam fa qumtu anna waan istaagay bay tiri anna waan istaagay xataa intii calaani ay iga kor noqoto alkhashyu miirdabool ilaa miirku uu iga tegay oo aan miirdabool gaaray ayaan markaa taagnaa oo ilaa ay miir beeshay fa waxaan guda galay asubu calaa ra'sii madaxayga inaan ku shubahayo almaa'a biyo falama insarafa markuu ka baxay rasuuluullaahi rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam waa salaadii kusuufkee xamid allaaha ilaahay ayuu mahdiyey wa afnaa calayhi wuu ammaanay uma ka bacdi qaala wuxuu yidhi maa min shayin shay ma jiro lam akun aanan ahayn uriitahu mid lay tusiyey fii maqaamii maqaamkaygan lam akun ma ahayn uriitahu mid la tusiyey fii maqaamii maqaamkaygan macnaha wax kasta waa lay tusiyey waay xata aljanna waannaar xata aljannatu waannaaru xataa jannadii iyo naartii ayaa lay tusiyey walaqad uuxiya ilaya waxaa xaggayga loo waxyooday annakum adinku tuftanuuna in laydin fidnaynayo waa laydinku imtixaamayaa fii qubuurikum qubuurtiina midla sidii aw qariiban ama si u dhow laa adrii ma ogi ayu daalika labad ayadee ma ogi buu yidhi ayay tidhi aya daalika labadaa kii ahoo qaalad asmaa asmay markaa tidhi gabadha asma ka warinaysa xadiidka ayaa shakisay inay tiri mifla aw qariib min fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaal <coughs> fitnadiisa ama imtixaankiisa oo kale yu'taa waa lala imaanaya axadukum midkiin fa yuqaalu waxaa loo odhanaa marka nebiga loo keeno maa cilmuka cilmigaagu muxuu ka gaarsiisan yahay maxaad ka taqaanaa bi haada arajuli ninkan ee kan ah fa amma almu'minu qofka mu'minka ah aw ilmuuqinu ama midka muuqinkeed axaadiiska iyo tawxiidka yaqiinsan iyo risaalada nebiga laa adrii ma ogin aya daalika labadaa kii ahoo qaad asma ay tidhi macnaha inay tidhi mu'min iyo muuqin fa yaquul wuxuu odhanayaa huwa muxammadun muxammed waaye rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay waaye jaa'anaa wuxuu noola yimid bilbayinaati aayaad cadcad ah waalhudaa iyo hanuun faajabnaa waan ajiibnay wa aamannaa waan rumaynay waattabacnaa waana raacnay huwa muxammadun alaaan muxammed waaye saddex jeer ayuu ku celcelinayaa fa yuqaalu waxaa loo odhanayaa nam saalixan hurdo wanaagsan seexo nam hurd saalixan seexo hurdo wanaagsan adigoo saalix ah seexo faqad calimnaa faqad calimnaa waan ogayn in kunta inaad tahay la muuqinan bihi mid yaqiinsane nin yaqiinsan inaad tahay waa ku ogeyne seexo riwaayadaha qaar sida arooska uu u seexdo u seexaa la leeyahay arooska cid toosiisa malaha soo maaha wuu jiifaa ilaa qofka ehelka ee adduunka uu ugu jecliyay xabiibadiisa inay kicisa maahane xataa malxiiska beerkii canjarada markay u keento ay aragtay inay hurdayaan meeshay u dhigtaa tartiibna way ka tagtaa marka sida arooska u seexa la leeyahay maxay u weydiiyeen hadday og yihiin inay muujiyaan bay markaa rabeen wa ama almunaafiqu munaafiqa aw ilmurtaabu ama midka murtaabkee diinta ka shakiyey laa adrii ma ogi bay tiri gabadhii xadiiska ka warisay asma waa faadimee aya daalika labadaa kii ahoo qaalad asma ay tidhi fayaquulu wuxuu odhanayaa ninkan ma taqaanaa marka la yidhaahdo laa adrii ma ogin ma garanaya samictu annaasa dadkii baan ka maqlay yaquuluuna shay-an ayagoo wax dhahdhahaya faqultuhu ana waa iska dhahay laa ilaaha ila allah moxamed rasuul maqli jiray anna waa iska dhahay wax uu yahay iyo meeluu ka socdo ma aqaano markaasay malaa'igtu garaacayaan oo ay leeyihiin laa darayta walaa talayd weligaa ha ogaan hana aqrini qabrigiisaa laysku keenaa ilaa feerihiisa isdhaafaan kuwii bidixda jirayna ay midigta soo maraan kuwii midigta jirayna ay bidixda maraan ilaahay hanaga badbaadiya subxaana wa tacaala wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala